رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب في التعاون على البر والتقوى istacaawunidiisu kaalmaynta laysugu kaalmeeya biriga samafalka iyo wanaagga loola jeedaa iyo waataqawaa alla ka cabsiga ayuu baab u yahay qaala allahu tacaala watacaawanuu isku kaalmeeyo waxaad isugu tacaawantaan cala albiri waaltaqwa biriga iyo taqwada isugu kaalmeeya wa qaala tacaalaa waalcasri casirkii baan ku dhaartaye ina alinsaana insaanka dhammaantii la fii khusrin khasaare fiigiisuu ahaaday insaan dhammaantii wuu khasaaray ila aladiina kubii mooyaane aamanuu rumeeyey intii ilaahay rumaysay iyo wax allaala wixii in la rumeeye ay waajibtay rumeeyey maahane oo wa camilu camal qabtay alsaalixaati acmaalaha fiicfiican oo wa tawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay wa bisabri sabarkana isu dardaarmay macnaha isku kaalmeeyey maahane inta kale ka soo hartay insaanka jinsi oo dhan wuu khasaaray qaala alimaamu shaaficiy wuxuu yidhi raximahu llah kalaaman orah buu yidhi iyo hadal macnaahu macnihiisa uu yahay ina annaasa dadka aw akharahum ama badankooda fii khaflatin ilowsha iyo khafli bay kaga sugan yihiin can tadabburi haadihi asuura suuraddan ee tan ah ku tadabburkeeda iyo inay macaanidiisa si fiican u fiirfiiriyaanay u eeg eegaan dadka badankoodu qaafil bay ka yihiin waalcasri ma sahlana waalcasri wax fudud ma aha waalcasri waa suurad aad yaad u qayim ah oo gaaban waalcasri dhammaan diintoo dhan bay shamilaysaa saa darteed buu haddana yidhi haddii aan makhluuqa lagu soo dejin lahayn ilaa suuraddan ee tan ah maahane way ku filnaan lahayd way kaafin lahayd wa can cabdiraxmaan zayd ibnu khaalid aljuhani radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abi cabdiraxmaan oo zayd ibnu khaalid ah qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man jahaza qofkii khalqaaliya diyaargareeya gareeya khaasiyan ku duulahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa qof ku socda duulaankiisa faqad ghazaa asna wuu duulay qof baxayaa wixii iyo qalabkiisa naduu ku bixi lahaa baad u qalqaalisay waad u diyaar garaysay jidka alluu ku duulaya ee jid qabiil ma aha jid uu madaxtinimo ku raadinaaya ma aha jid alla ayuu ku socdaa faqad ghasaa qof duulay buu la mid yahay oo xaqiiqdii asagana wuu duulay waman khalafa qofkii u gadaal mara khaasiya qof khaasi ah oo duulahaya fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin khayr ugu gadaal marana faqad ghasaa asagana wuu duulay muttafaqun calayhi qof allaala qofka dad duulay oo jid alla ku baxay oo ku duulay qofkii ilmihiisa iyo xaasaskiisa iyo ehelkiisa u dhaqaaleeya khayrna uga gadaal maraa asagana qof duulay ayuu markaa la mid yahay muttafaqun calayhi wacan abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bacata wuxuu diray bacan ciida ilaa bani lixyaan buu u diray reer bani lixyaan weliba qabiilka min huday lagu magacaabo ayuu diray rasuulka sala allahu calayh wasalam rasuulkaa bacfi iyo jameeco diray wuxuuna u diray reer beniilixyaan ragga lagu magacaabo qabiilka reer hudayl ah faqaala wuxuu yidhi liyanbacid ha baxo min kulli rajulayn laba nin kasta oo idinka idinka mid ah axaduhumaa midkood ha baxo waalaajru baynahumaa ajarkana waa u dhaxeeyaa qofna ha baxo qofna ciyaalka biilkiidii iyo waxqabadkooda ha u haro laba qofood kastoo idinka idinka mid ah midna ha baxo midna ciyaalka iyo xaasaska laga tegay ha u haroo ha u dhaqaaleeyo waxay u baahayn ha u qabto waa tacaawun waa iskaalmayn diinta jawaanibteeda oo dhan dadku inay istacaawuntaanay iskaalmeeyaan bay ku timaadaa waliyambacid ha baxo min kulli rajulayni laba nin kastoo adinka idinka mid ah axaduhumaa midkood ha baxo waljru baynahumaa ajarkana dhexdeedu ahaadoo wuu u dhexaynayaa rawaahu muslim wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam laqiya wuu la kulmay rakban jameeco safarley ah ayuu birawxai rawxa meesha la yidhaahdo ayuu kula kulmay waa makaan madiina munawara u dhow meesha ayuu kula kulmay faqaala wuxuu ku yidhi man ilqawmu qoomku yaa waaye waryaa tihiin buu yidhi man ilqawmu qoomku yay yihiin qaaluu waxay dhaheen almuslimuuna muslimiin baan nahay tol iyo qabiil muslimiin ah ayaan nahay faqaaluu waxay dhaheen man anta adigu yaa tahay adiga yaa tahay muslimiinna way yihiin nebiguna ma yaqaanaan weli maba aysan arkin way rumeeyeen hadday su'aaleen man anta adigu yaa tahay qaala rasuuluullah rasuulkii ilaahay baan ahay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa rafacad waxay u soo kor qaaday ilay rasuulka xaggiisa imra'atun naag ayaa sariyan canug yar bay saa ugu soo dhiibtay gabar ayaa canug yar ay haysatay saa intay rasuulku ugu soo kor qaaday fa qaalad waxay tidhi alihaada xajun kan xaj ma ka ansaxaya alihaada midkani xajun xaj ma u jiraa oo xaj ma ka ansaxayaa saasuu markaa yidhi ayay tidhi qaala rasuulkuna wuxuu yidhi nacam haa walaki ajrun adiguna ajir baad ku leedahay adigana ajir ayaad ku leedahay saasuu markaa yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa ciyaalka yaryarka inay xajin karaan laakiin xajka islaamka kama dhacayo oo xajkii islaamka haddii ay qaangaaraan oo ay weynaadaan xajkii islaamka markaa waa lagu leeyahay xajkii islaamka markaa waa lagu leeyahay sidaa daraaddeed ayaa waxaa la tilmaamayaa oo la leeyahay haddii aad xaji siiso or orodkii iyo wuxuu qaban waayaad u qabatay adiguna ajir baad ku leedahay asagana xajka markaa waa u jiraa xajka markaa waa u jiraa sidaa daraaddeed ayaa gabadhaasi waxay tilmaantay rasuulkuna ay weyddiisay ilaahay subxaana wa tacaalaa xajka uu dadka ku waajibiyey canugaasi mar allaala marka laga xaji siiyo ama ay xaji siiso inay ajir markaa ku leedahay ajir inay markaa ku leedahay ayay markaa tilmaantay ayuu tilmaamay rasuulka rawaahu muslim wacan abi muusa alashcari radia allaahu canh abi muuse alashcari ilaahay ha ka raadi noqdee abi muusa alashcari ilaahay ha ka raadi noqdo can ilnebiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam annahu qaal inuu rasuulku yidhi alkhaasinu almuslimu khaasinka keedhayaha muslimka ah alamiinu ee aaminka ah kaydhayaha muslimka ah ee aaminka ah alladii kaasoo yunfidu fulinaya maa umira bihi wixii la amray oo fa yucqiihi siinahaya bi fa yucqiihi siinahaya qofkii loo amray inuu wax siiya kaamilan ayadoo kaamil ah muwafaran oofsan oo weliba ayibatun qeyb ay tahay tayibatun bihi nafsuhu tayibatan bihi nafsuhu nafsadiisuna ay qiib ku tahay ay ku qanacsan tahay bihi arrintaa nafsuhu nafsadiisa oo fayadafacahu u dhiibaya ila aladii kii umira lahu loo amray bihi asaga axdu lmutasadiqiina dadka wax sadaqaysta mid ka mid ah waayabuu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam mutasadiqayna waa la akhriyaayo labada wax baxsata mid ka mid ah waaye mutasadiqiinta ama mutasadiqiinta ayuu markaa ka mid yahay oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa ninka kashiyeeriga ah ee lacagta bixiya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii wax u bixinaya naftiisu ay qayb tahay waxna aan markaa ka qiyaanaynin waxna aan markaa ka goosanaynin ayuu tilmaamayaa uu leeyahay khaasinka kaydhayaha midka gacanta loo geliyey ee xooloqaydiyaha ee muslimka ah haddana amiinkii aaminka ah alladii yunfidu maa umira bihi fulinaya wixii la amray fa yuctiihi bixinaya oo siinaya kaamilan ayadoo kaamil ah muwafaran oofsan intaan baa kaa goostay iyo qalinkan kaaga gooyey iyo waa intaan tagsiga kuu soo raacay iyo waa intaan xafiiska kuu furay iyo aan dhehaynin kaamilan muwafaran oogsan oo waxba aan markaa ka maqnayn intaa ka sii daran haddana tayibatan bihi nafsuhu nafsadiisu ay tiib ku tahay ay ku qanacsan tahay nafsadiisa ay tiib ku tahay nafsuhu fayadafacuhu u dhiibahaya ilaa aladii kii umira lahu loo amray asaga bihi shayga inuu siiyo axadu almutasadiqiina kuwa wax sadaqaysta mid ka mid ah waaye muttafaqun calayhi wa fii riwaaya alladii yucqi bixinayoo siinaya maa umira bihi wixii la amray wadab way shaqleen almutasadiqiina bifatxi ilqaafi qaafta oo la kordhiga maca kasrin nuun ayadoo nuunta la kasrinahayo ama la reebahayo mutasadiqayn macnaha mutasadiqayn macnaha wadabatu almutasadiqayni bifatxi ilqaaf qaafta oo la kordhiga maca kasri nuun ayadoo nuunta la kasrinayo la kasrinayo macnaha cala atahniyati oo labalaba ah mutasadiqayni wa cagsuhu cala aljamcina way jirtaa wa kilaahumaa saxiix mutasadiqiin inta wax sadaqaysata oo dhan mutasadiqayn cala atahniya ayadoo laba markaa ah macnaha dadka labada wax sadaqaysta mid ka miduu ayuu ka mid yahay kii hantida lahaa ee loo shaqeeyey ajirkii uu lahaa ama wixii dadkuu ku sadaqaysanayee sii la yidhi kan asaga hantida aan lahayn ee siinaya mutasadiqiintuu markaa ka mid yahay baabu fi lnasiixa nasiixadii baabkeedii waaye qaala tacaala inama almu'minuuna mu'miniin waxaa la yidhaahdaa oo mu'miniin ah hadday waxaad dhahdaa inama almu'minuuna mu'miniinta ayaga unbaa ikhwatun walaala ah mu'miniintu waa walaala wa qaala tacaala ikhbaara asagoo nooga khabrahaya ilaahay can nuuxin nuux wuxuu yidhi wa ansaxu lakum waan idiin naseexaynaya wa can huudin sala allahu calayhi wasalam wa ana lakum aniguna idinka naasixun mid idiin naseexaynayaan ahay amiinun haddana aamin ah wa ana lakum naasixun aamiin naasix aamin ah ayaan idiin ahay wa ama alaxaadiidu axaadiidtana waxaa ka mid ah faalwalu xadiidkan koowaad can abi ruqayata tamiim ibna aws addaari ahaa addaariyi ahaa ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ayaa qaala wuxuu yidhi addiinu annasiixa waa nasiixo diintu naseexo waaye diintu annasiixa waaye qulnaa waxaanu u niri liman yay u tahay qaala wuxuu yidhi lilaahi ilaahay bay u tahay walikitaabihi kitaabkiisay u tahay walirasuulihi rasuulkiisa walia'immati almuslimiin muslimiinta hogaamiyaalkoodii wa caamatihim caamadoodoo dhanba intuba diintu naseexay u tahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey naseexa maxaa la yidhaahdaa waa naseexada waa shay qofka samaynaya io ka loo samaynaya bay anfacayso sidaa darteed baa maradu markay kaa jeexanto ee aad tasho waxaa la yidhaahdaa hebel maradiisii wuu u naseexeeyey oo macnaha maradiina waa unaa loo naseexeeyeyoo mar kale sii jeexmi mayso qofkii lahaana naseexay u tahoo mara jeexan qaadan maayo saa darteed ayuu rasuulku yidhi diintu waa naseexo nasteexay ku dhisan tahay waana iyo wax isu sheeg bay ku dhisan tahay qulnaa liman yay u tahay qaala lillaahi ilaahay bay u tahay subxaana wa tacaala in la caabudo oo sidii xaqa ahaa loo caabudo in la qira waxdaaniyadiisii inuu keligii yahay walikitaabihi kitaabkiisa ayay u tahay iyo rasuulkiisa walia'immati lmuslimiin waa muslimiinta hogaamiyaalkoodii wa caamatihim caamadoodaba rawaahu muslim can jariir ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi baayactu rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaan la mubaayacooday sala allahu calayhi wasalam baayactu waxaan la mubaayacooday rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama calaa iqaami asalaati salaada oogiddeeda ayaan kula mubaayacooday iyo wa iitaa'i asakaati sakada gudashadeeda iyo wannusxi u naseexayn likulli muslimin muslim kasta in loo naseexeeyo in wanaagga loo sheego in wixii dhibaya laga ilaaliyo in loo nasteexeeyo qof kasta oo muslim ah yaan kula mubaayacooday nebiga muttafaqun calayh can anasin radia allahu canh can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala laa yu'minu ma rumayn axadukum midkiin xataa yuxibba ilaa uu jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibbu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay maxaa nafteenna la jecelnahay caafimaad owlaad cilmi xoolo inaan nala dhibin nala caayin nala xaman waxa aan nafteenna la jecelnahay oo dhan inaan walaalin muslimiinta la jeclaano ilaa qofka heerkaa laga hela iimaan ma laha ama iimaan kaamil ah ma laha baabu fi lmri bilmacruuf waalnahyi can ilmunkari baabkani wuxuu baab u yahay asagana macruufkoo laysamro iyo munkarkoo layska reebo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waltakun ha la helo ama ha ahaata minkum xaggiina ummatun koox yadacuuna ugu yeerta dadka ila alkhayri khayrka daddadka khayrka ugu waca waa in laydinka dhex helaa ummaday waya'muruuna farahya bilmacruufi macruufka iyo wanaagga wayanhawna kana reebahaya ummadda cani ilmunkari munkarka iyo wixii xun wa ulaa'ika kuwaa hum ayagunbaa almuflixuuna kuwii liibaanay ahe wa qaala tacaalaa ilaaha sarreeye wuxuu yidhi kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummatan u khayr badan ukhrijat linnaasi oo dadka loo soo saaray ummadtan u qayr badan oo dadka loo soo bixiye baa tihiin ta'muruuna bilmacruufi macruufkaad amraysaan wa tanhawna cani ilmunkari munkarkana waad reebaysaan wa qaala tacaala khudi ilcafwa sida dheeraadkaa qaado cafinta qaadoo qofkii ku dulmiyo dhib ku gaarsiiye iska cafi wa'mur bilcurfi wanaaggana dadka amar wa acrid cani iljaahiliina jaahiliintana isaga jeesa wa qaala tacaala waalmu'minuuna wiilasha mu'miniinta ah iyo waalmu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah bacduhum qaarkood wliyaa'u bacdin qaarka kaley owliyaa u yihiin ya'muruuna waxay faraan dadka bilmacruufi wanaagga wayanhawna waxay reebaan oo ay dadka ka celiyaan can ilmunkari munkarka iyo waxa xun wa qaala tacaala lucina aladiina kuwii waa la lacanaday kafaruu gaaloobay oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ahaa calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii baa lagu lacnaday iyo wa ciise bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa daalika arrintaana waxay tahay bimaa casaw waa caasiyitaankay caasiyeen sababtiisa iyo wa kaanu ahaashahoodii ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba kaanu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin can munkarin munkar xaggiisa munkar iskama aysan reebi jirin munkarkaasoo facaluuhu ay samaynayaan labisa waxaa baas lahaaday maa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwii markaa fala wixii ay samaynayeen ayaa baas lahaaday buu yidhi ilaahay waqul dheh waqaala tacaala waqul ilxaqu waqul dheh rasuulkii allow alxaqu xaqu min rabbikum rabbigiin xaggiisuu ka ahaaday ee faman shaaa qofkii doonana falyu'min ha rumeeyo waman shaaa falyakfur kii doonana ha ku kufriyo oo ha ku gaaloobo oo ha diido xaqa ilaahay xaggiisuu ka ahaaday subxaana wa tacaala qofkii doonaana ha rumeeyo qofkii doonaana ha beeniye marka la leeyahay ma aha in raalli looga yahay inay beeniyaan ma aha inaad dhahda ilaahay baa yidhi kii doonana ha rumeeyo kii doonana ha beeniye ani inaan beeniyaan doonay macnuhu sidaa ma aha waayo inaysan sidaa ahayn waxaad ka fahmaysaa aayadda waxaa ku xigay innaa actadna lildaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha daalimiinta inkirta oo ka jeesatoo xaqa nacdaa naar baan u diyaarinay daaheeda daboolahay wa qaala tacaala fasdac bimaa tu'mar fasdac la jahar la dhawaaq rasuulkii allow la qayli bimaa tu'mar sidii laguu amray wa qaala tacaala falammaa nasuu markay iloobeen maa dukiruu bihi wixii lagu xusuusiyoo lagu waaniyey anjayna aladiina kuwii waan badbaadinay yanhawna reebahayay cani suu'i xumaantii xaggeeda waakhadanaa waxaanu ku qabanay aladiina kubii dalamuu dulmiga falayna bicadaabin cadaab ba'iisin oo xun cadaab ba'iis ahoo baas leh bimaa kaanuu yafsuquuna fisqigii ay ahaayeen kuwa sameeya sababtiisa walaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna kafiiratun aad bay u fara badan yihiin macluumatun waana la yaqaanaa aad bay macluuma u yihiin ama alaxaadiid axaadiidana faalawl baa ka mid ah can abi saciidi alqudriy radia allaahu canhu qaal abi saciid wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya man ra'aa qofkii arkoo minkum adinka idinka mid ah munkaran wax la inkiro wax xun oo ay diintu diiday xumaan iyo macaasi iyo munkar qofkii arkaa falyuqayirhu ha ku dooriyo ha ku zuuliyo ha ku tirtiro biyadii gacantiisa gacanta ula tag in lam yastatic hadduusan awoodinna fa bilisaanihi carabkiisa carabka ha kula hadlo waxaan daadeh war waxaan iska dhaafma haboone fa in lam yastatic hadduusan awoodi waayuusan awoodinna fa biqalbihi qalbiga ha ka naco wadaalika qalbiga oo laga naco ayaa adcafu aliimaan iimaanka kan u hooseeya u daciifsan markaa ahe waayo qalbiga ka gadaal wax mar xabbo qardal ahoo imaana ma jiro haddaad gacanta ku suulin weyso haddaad afka ku suulin weyso haddaad qalbiga ka suulin weyso iimaan ma jiro waa iimaanka meesha ugu hoosaysa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waa darajooyinka iyo hababka iyo marxalaadka loo maro munkarka in la suuliyo adigoon awood afka u lahayn inaad afka la tagta ma aha adoon awood macnaha xoog aadan u lahayn gacan inaad gacan la tagtaa ma aha saa darteed qof walba qadarka istidaacadiisa ah ayuu kaga qayb qaadan karaa munkarka suulitaankiisa waxaa la yidhaahdaa dadka gacanta ku suuliya waa madaxda dadka carabka ku suulinayana waa culimmada ilaa way caddaynayaan way sheegayaan dadka qalbiga ku suulinayana waa caamadii dadweynaha ka soo haray can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga maa min nebiyin nebi ma jiro bacatahu allahu ilaahay uu soo diray fii ummatin ummad dhexdeeda qablii ani iga horeeyey ilaa hadduu jiraan kaana lahu waxaa uga sugnaa uu ku lahaa min ummatihi ummaddiisa xawaariyuuna kuwa kaas ah xawaariyiinta waxaa loola jeedaa waa kuwa nebiyada khaas u ah oo qulaso ahoo saafi markaa u ah waa kuwo u gargaara iyo wa asxaabun koox ya'khuduuna qaadanahaya bisunnatihi sunnadiisa wayaqtaduuna biamrihi amarkiisana ku dayanaya uma intaa kadib innahaa takhlufu waxaa khaliif noqonayoo ka gadaal marahaya min bacdihim kuwaa gadaashooda khuluufun kuwa khuluuf ah ayaa haraayoo xunxun yaquuluuna waxay odhanahayaan maa laa yafcaluuna waxaysan samaynaynin wayafcaluuna waxay falayaan maa laa yu'maruuna waxaysan markaa amraynin faman jaahadahum qofkii kula jihaadoo la dagaalama biyadihi gacantiisa fa huwa mu'minun waa mu'min waman jaahadahum qofkii kula jihaadoo iska celiyoo la dagaalama biqalbii qalbigiisa idan dagaalkaasi waxaa la tilmaamayaa waa xaq sheegid iyo xaqoo laga reebo biqalbihi qofkii qalbigiisa kula dagaalama fahuwa mu'min asaguna waa mu'min waman jaahadahum qofkii kula jihaada bilisaanihi carabkiisana fahuwa mu'minu asaguna waa mu'min walayse ma ahaanin waraa'a daalika kaa wixii ka dambeeya min aliimaan xagga iimaanka xabatu khardalin khardal xabadiisa xabad khardal ah oo qalbigaaga iimaan ku jiraa ma laha waa haddaad gacanta kula dagaalamin waa haddaad afka kala hadlin waa haddaadan qalbiga ka nicin rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey ayagoon baad markaa ka mid tahay can abilwaliid cubaadat bni saamitin qaala wuxuu yidhi baayacnaa waxaan la mubaayacoonay rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam cala asamci maqal iyo waaacati ateicitaan maqal iyo ateecitaan baan rasuulka kula mubaayacoonay fi lcusri waalyusri fudaydka iyo culayska labadaba wuxuu markay nagu culus yihiin ama cusri lagu jiro iyo yusri labadaba waalmanshati marka firfircoonida lagu jiro iyo waalmakrahi marka la karahsanaayana wa calaa afaratin iyo gooni noqosho ama eex calaynaa korkeena nalaka eexdo xaq annaga aan lahayn inta nalaka dabbo nalaka ecdoo dadka la loo leexiye xataa hadday dhacdo inaan madaxda maqalnoon ateecno oo aanaan dagaalamin taasaa markaa nala amray wa calaa anlaa nunaasica iyo inaanan kulkula doodin alamra amarka iyo hogaamintii madaxtinimada ahlahu ehelkiisa ehelkiisana inaan hogaaminta iyo madaxtinimada aanan kula doodin ilaa an tarow inaad ku aragtaan maahana kufran gaalnimo bawaaxan ee cabs cindakum agtiina min allaahi alla xaggiisa tacaalaa sarreeye fiihi kaa aad ku aragteen burhaanun xujo aad kaga haysataan nas iyo xadiid iyo aayad cad oo tilmaamaysa inay gaalnimadaa ku dhaceen iyo kufrigaa tilmaamaya wa calaa an naquula inaan ku hadalnana rasuulkan kula mubaayacoonay bilxaqi xaqa aan sheegno aynamaa kunnaa meel kastoo aan nahay laa nakhaafu aanan uga baqin fillaahi ilaahay diintiisii dartii lowmata laa'im mid dagaal badan dagaalkiisa mid dagaal badan dagaalkiisaanan ilaahay uga baqin diintiisa muttafaqun calayh almanshar walmakra bifatxi miimayhima labada miim oo la korkordhigaa la akhriyaa ay fi sahli waalsacbi baa loola jeedaa fudaydka iyo dhibka labadaba waalqatar alikhtisaas la goni noqosho bilmushtariki wax laisla leeyahay waqad sabaqa wuu noo soo hormaray bayaanuha caddayntiisana bawaaxa bifatxi albaa'i almuwaxadati la dhibceeyey ayaa markaa la akhriyaa muwaxada ah bacdahaa kadibna waawo wow baa la akhriyaa uma kadib alifun alif baa la akhriyaa uma xaa'un xaa oo muhmalatu la dhibco tiray ay daahiran waa kufri muuqdaa laa yaxtamilu aan ixtimaalaynin ta'wiilan ta'wiil ama saas loola jeeday iyo amay saa ka wadeen iyo aan markaa ixtimaalaynin can nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga mahalu alqaa'imi midka ku taagan tusaalihiisa fii xuduudiillaah ilaahay xuduuddiisa iyo waalwaaqici fiiha midka ku dhacaya midka ilaalinaya xuduudda alle oo diinta alla ku dhaqmaaya waalwaaqici fiiha ka ku dhacayay ku xadgudbahayaan ku dhaqmayn waxay kala mid yihiin ka mahali qowmin sidii qoom oo kale rag isu tegay oo istahamuu u qoryo tuurtay calaa safiinatin doon doon laba dabaq ah yaa loo qoryo tuurtay kor iyo hoos sidii loo kala degi lahaa calaa safiinatin fa saara waxay heleen bacduhum qaarkood aclaahaa meesheeda sare wa bacduhum qaarkoodna waxay ahaadeen ama ay heleen asfalahaa doonta hoosteeda wa kaana waxay ahaayeen alladiina kubii fii asfalihaa doonta hoosteeda ku sugnaa ida istaqow markay ka waraabayaan min almaa'i biyaha maruu waxay soo maraan calaa man fawqahum dadka ka koreeya waa inay dabaqa kore yimaadaan wadaantooda ay badda ku tuurtaan kadibna ay biyaha ka soo qaataan saasay markaa ahaayeen fa qaaluu waxay dhaheen waa kuwii hoose ayaa tashaday low haddii annaa annagu kharaqanaa aan dillacsano fii nasiibinaa nasiibkeenna kharqan dilaacin oo haddii aan doonta hoos ka bujino ama ka duleelino oo biyaha hoos aan ka cabnoon ka dhaansano walam nu'di aanaan dhibin man fawqanaa dadka naga koreeya ka warrama sooma fiicna saasa go'aan lagu gaaray doon la duleeliyey maxaa ka soo haraaya dadkan koray u turahaya dadkan koroo mar kasta aan madaxa uga istaagayno habeen aan hurda ka kicinayno biyaha aan madax uga shubayno haddaan dhibka ka daynoonaan dhibin kadibna aan doonta nasiibkii qaybta aan biyaha ka leenahay aan duleelino qaybteena kadibna aan biyaha meesha ka waraabno soo markaa ma fiicno fa in tarakuuhum kuwii kore hadday ka tagaan wamaa araaduu kuwa hoose waxay doonayaan oo ah in doonta la duleeliyo shib ay ka dhaxanaysan la hadlin halakuu jamiican dhammaantood way halaagsanayaan hadday shib dhahaan soo ma aha doonta duleeliya ay dhahaan oo doontaa duleelinta ay duleelin rabaan ay biyaha rabaan inay hoos ka cabaan oo dadka kor aysan dhibin doontii biyaa soo gelaysa dhammaan waa la qaqimayaa marka kulli waa la maashoonayaa wain akhaduu hadday qabtaan calaa aydiihim gacmahooda alla ha duleelinina dhibkiina anagaa rabna nagu istaaga nagu soo daabiya biyaha dhib kuma sugnaa hadday saa yidhaahdaanna najow way badbaadayaan wanajow jamiican dhammaanna way badbaadayaan kuwa hoosii kuwa kare rawahu albukhaari baa xadiidkaa wariyey macnaha haddii ay culimmadu aamusaan ay iska seexseexdaan dadkani xumaanta iyo macaasida ku jirana ay ka aamusaanaysan waxba u sheegin doon baa la saaran yahay waa la qarqimayaa dhammaan waa la baaba'ayaa kolkaasaa badda lagu halaagsana macnaha taasay la mid tahoo caqaab ilaahay baa imaanaya laakiin hadday culimmadu hadlaan oo ay dadkii la hadlaan oo ay dhaan wardhaafa oo ay isaga dulqaataan ha la caayo ha lagu candhuufo wax kasta ha lagu sameeyo markaa waa la badbaadayaa waayo fitnada haddii laga baqayo dadka oo dhan bay markaa asiibaysaa sida ilaah yidhi waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa taa marka waxay tilmaamaysaa in aada loo dadaalo alqaa'im fii xuduudi illahi tacaala macnahu waxaa loola jeedaa almunkiru lahaa qofka inkiraya xumaanta ka hortagaaya dadka la hadlaaya joojiya dhahaaya alqaa'imu fii dafciha u taagan inuu difaaco uu ka celiyo dadkii wa isaalatiha zuulinta munkarka la zuuliyo waalmuraadu bialxuduud maanaha allaahu canhu wuxuu ilaahay diiday baa loola jeedaa istahamuu iqtaracuu way qorya tuurteen baa laga wadaa meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam